الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التاسع shuruuddii waxaan ku jirnay salaadda oo labiiyo tobanka ahaa marka shardiga sagaalaad ashardu taasic an yactaqida ana asalaata almafruudata alatii yusaliiha fardun faman ictaqadaha sunnatan aw khala qalbuhu can alcaqiidatayni aw tashakaka fi lfardiyati lam tasixa salaatuh shardiga sagaalaad waa inuu qofku u ogaado ou ictiqaadiyo salaadda uu tukanayaa inay tahay salaad farad ah waa salaad farada markuu tukanayo salaada uu tukanaya salaad farada inay tahay inuu ogaado oysan sunnana ahayn qofka ictiqaadiya haddaba salaadda uu tukanaya inay sunno tahay ictiqaadiya ama qalbigiisa uu khaali ka noqdo can ilcaqiidatayni labadii caqiid waa fardiyadii iyo sunniyadii waa sunnana sunna weeyaana ma dhihin caqiido weeyaan eh, baalkii maxaa la yidhaahdaa farad weeyaana ma dhihin ama wuxuu ku shakiyey faradnimadii tolo salaadani ma farad ba mase waa sunno ayuu isidhi oo ku shakiyey salaaddiisu ma ansaxayso an yactaqida waa inuu ictiqaadiyo anna asalaata salaaddii salaaddii almafruudata waa salaadda la farad yeelay maaha salaadda sunnada ah salaaddii almafruudata ee la farad yeelay التي salaadaasoo yusalliiha uu tukanayaa fardun fard inay tahay waa inuu ictiqaadiyo faman ictiqada qofka ictiqaadiyahaa qofka ictiqaadiya salaadaas sunnatan sunno u ictiqaadiya aw khalaa qalbu ama qalbigiisa uu ka khaalilooda can ilcaqiidatayni ilaa markii aan niyada soo maraynay waxa weeyaan oo aan qaybtii safiinihii hore aan soo maraynay waa soo marnay salaadda inuu niyeysto oo farad inay tahay inuu niyeysta inay lagama maarmaan tahay waan soo marnay waa aan soo marnay iyadoo yacnii maxaad maaratay waxyaabaha waajibka ah qofku hadduu salaad farada tukanayo hadduu salaad oo yacnii mu'aqata ah sunno mu'aqata uu tukanayo haddii uu tukanayo sunno oo sunna mudlaqa ah oo iska tukanayo waxyaabaha anniyatu alaasa darajaad waataan soo marnay in kaanat الsalaaةu farda wajaba qasd اlficli kow wاtacyiinu labo wاlfardiya markuu allahu akbar leeyahay saddexduba inay qalbigiis ku jiraan waataan soo dhexna tii wey miduu ku sheegay wax kale maa marka wاlfardiyatu waa in haddaba ilaa markuu xidhanayo allahu akbar leeyahay yaa saddexaas arrimood la rabay marka waa inuu niyeysto ou ictiqaadiyo salaadda uu tukanayaa inay tahay salaad farad ah hadduu salaaddii faradka sunno uu ictiqaadiyo ama qalbigiisaba faradnimogii midna aysan ku soo dhicin sunnanimo ama uu ku shakiyo ma farada salaadani mase waa sunna uu ku shakiyo lam tasixa salaatuh salaadiisu ma six an yactaqida waa inuu ictiqaadiyo ana salaad salaaddii salaaddii almafruudata ee la farad yeelay allatii salaadoo yusalliha uu tukanayo faradun faman ictiqadaha qofka salaada u ictiqaadiya sunnatan sunna inay ta u ictiqaadiya aw khalaa qalbu ama qalbigiisa u khaalinood can ilcaqiidatayni weli u fiirsa can labadee caqiido alfardiya wasuniya wey aw tashakaka ama shakiya fi lfardiyati faradnimadii ku shakiya ma faradaa mase sunno waay u siraan salaadan duhurka tukanaysaa ma salaad faradaha mase waa salaad sunna hadduu hadduu ku shakiyo lam tasixa salaatu alcaashir ashard alcaashir min shuruudi الsalaa anlaa yactaqida rukna min arkaaniha sunna faman ictiqadaha furuudan أو khلa qلبه عن الcقيiدتين أو تشhكka في الفرضية أو اعتقda سuنaة min suنن الصلاaةi فرضا صaحت صaلاaته midaana waxa weeyaan arkaanta salaada waa inuusan suno u اعtiqaadin maala wuxuu idhi rukuuعdii ma sunaa hadduu isidha waa suno rukuuعdii ama sujuudi waa suنة ama cidaalkii waa suنة ama qراءaة الفaatixati waa suنة awal qiyaama waa sunna waxaad ku wadda adugu saddex iyo tobankii arkaan tahayd toddobiyo tobanna waa laga dhigi karaa waatay ahayde midday doonto ha atee rugni arkaanta salaadda ka mid ah waa inuusan sunno ictiqaadinin aan dhahna sunno waa inuusan u ictiqaadinin allaa yactaqida rugnan rugni waa inuusan u ictiqaadinin rugni waa min arkaanihaa arkaani salaad ka mida ah sunnatan u ictiqaadinin faman ictiqadahaa qofka u ictiqaadiya salaaddii furuudan arkaantii dhe arkaantii furuudan aw khalaa qalbuhu ama qalbigiisii ayaa wuxuu ka khali noqda can ilcaqiidatayn ilaa markii hore markuu salaadda xihanayo waa inuu mid mid inuu u yidhaahdo farad inay tahay ma aysan waajib ma aysan hayn waxa marka hore waajib ka weyna dhexna waajib ka noqon mayso laakiin wax ka soo horjeeda waxay tahay wax ka soo horjeeda waa inuusan ictiqaadin macnaha waxay tahay maxay tahay waa farad arkaantani mid walbaa waa laga maarmaan waa kow waa inuusan marka sunno u ictiqaadinin intaasaa laga rabaa laakiin haddii uu yidhaahdo waxa dhan salaada dhan iyo qaybaheedo dhan waa wada farad ama qalbigiisa isku soo dhicin farad iyo sunno midna isku soo dhicin salaaddiis waa sax marka ama wuxuu ku shakeeyey dhe horta waxaan ma farada rugni rugnigan ma farada mase waa sunno ayuu ku ayuu maxaad ku shakeeyey waxba dhibaata dhimi mayso anlaa yactaqida rugnan rugna waa min arkaaniha sunna ruknigana waa sunna waa inuusan dhihin faman ictiqadahaa qofku u ictiqaadiya yacnii furuudan u ictiqaadiya arkaantiu furuud ama salaadayda qaybaheeda furuud ayuu ka wada dhigay aw khalaa qalbi ama qalbigiisa khaali noqday can alcaqiidatayni alsunniya waalfardiya aw tashakaka fi lfardiyati faradnimaduu ku shakeeyey ruknigani ma farada mas waa sunnuu ku shakeeyey aw ictiqada sunnatan ama sunna ayuu ictiqaadiya sunnado min sunani salaati fardan oo samica allahu dhihitaankeedoo kale rabbana walaka alxamd iyo subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alaclaa iyo rabbi kfir lii aqwaashaasi ayuu wuxuu ictiqaadiyey sunna ihaad ma ogtahay wuxuu ictiqaadiyey furuud ayuu ka dhigay faraduu ka dhigay mid kasta wax dhibaataa ma laha waa dallacsiiyey uun saxad salaatuh alxaadi cashar rugniga koob iyo tobnaad ijtinaabu mubdilaati asalaa salaadda waxa buriya ka fogaanshaheedii wey mubdilaadkii alaatiyati imanaysay fii jamiici salaati wax alla waxa salaad buriya oo dhan waa inuu salaadda dhexda ka ilaaliyaa waa inuu ka fogaadaa ijtinaabu mubdilaati اsalaa salaadda waxyaabaha buriya ka fogaanshaheedii wey mubdilaadkii alaatiyata imanaysay waa soo socotaa fii jamiici salaatihi waa inuu uga fogaadaa salaaddiisa oo dhan inuu uga fogaado waa la gartay waa kuwa imaanayu ku yidhi aلثaanي caشhaر shardiga labiyo tobnaadna macrifatu kayfiyatiha salaadda kayfiyada garashadeedii weeyaan waa inuu salaadda kayf sida loo tukado waa inuu yaqaanaa qofka salaad tukanaya maxay sida loo tukado waa inuu yaqaanaa macrifatu kayfiyatiha kayfiyati الsalaaة salaadda kayfiyadeeda waa inuu yaqaanaa bian yacrifa waa inuu garanayo acmaalaha acmaal الsalaati wa tartiibaha iyo si isugu xigto tartiibteesa isugu aadanto isku xigto midda ka horeeya kan ku xiga kan ku xiga si u tartiibsan yahi waa inuu yaqaanaa kama yaatii sida imaan doonta kama ya'tii sida imanaya waa inuu u gartaa kamaa sida u gartaa ya'ti imanaya mhm. wa ama arkaanu salaati salaadda arkaanteeda fa tiscata cashara waa sideed iyo sagaal iyo toban sagaal iyo tobanoo ka dhigay sagaal iyo arkaantii salaad muxuu ka dhigay sagaal iyo toban ayuu ka dhigay waxa dhan saddex iyo toban isagu soo aruurayaan laakiin waa kuu kala faahfaahiyey oo lix ayuu kugu daray alxamdu lilah wa ama arkaanu الsalaaة fa tiscata cashara sagaal iyo toban wey sagaal iyo toban rukni alأwal anniyatu niyo wey bilqalbi laga niyisto niye weeyaanoo qalbiga laga niyisto xaggaa wax laga niyisan yahay qalbiga fayuxdiru waa xaadirinayaa fii qalbihi qalbigiisa wuxuu ku xaadirinayaa ficla asalaati salaaddii falkeedii salaaddii faliddeedii yuu qalbiga ku xaadirinayaa wa yucabiru wuuna cabirayaa canhu bifardin buu ka cabirayaa uu yidhaahdo waxaan tukanayaa salaad farad ah yuu qalbiga gashanaya wayuxdiru waa xaadirinaya fi lqalbi tacyiinahaa salaadda cayinideedii wayucabiru wuuna cabirayaa canhu biاlduhri aw alcasri aw almaqribi aw alcishaa aw asubx markaas maxay noqotay saddex arrimood waa niyeysanayaa salaadda falkeeduu niyeysanayaa haddana salaadda ilaa salaad farada weeyaane oo farad ah markaas haddana waxaa weeyaan iyo cayinideedii salaad hebla waxaan tukanayaa salaad hebla oo farad ah ama salaad farada oo heblo ah salaad farad ah oo heblo ah ayuu qalbiga ka niyeysanaya saasuu samaynaya marka waa sidaas alأwalu alrukn اlأwal anniyatu bilqalbi qalbiga laga niyeysto fa yuxdiru waa xaadirinaya marka see loo niyeysanaya waxaan o dhan waxay fasirayaan anniyatu bilqalbi ay wax inta ka dambaydo dhan ilaa ruknigaas laga baxayo aniyatu bilqalbi wey bis waxa uu ku fasira anniyatu bilqalbi fa yuxdiru waa xaadirinaya fii qalbi qalbigiisa ficla salaa salaaddii falideedii oo maxay tahay waan tukanayaa qalbigu muxuu gashaday waa tukanayaa waa markaas waa markuu qalbigiisa markuusu xaadiri ficla salaa wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabirayaa bifardin waan tukanayaa salaad farad ah walxudur waa xadirinaya fii tacyiniha cayinideedii iyuu haddana qalbiga kusoo xaadirinaya fii tacyiiniha cayinideedii wayuxdiru fiihi tacyiinaha wa yucabiru canhu wuxuuna ka cabirayaa biduhri horta wuxuu leeyahay anniyatu bilqalbi fayuxdiru fii qalbihi ficla salaati waa kow haddana wayuxdiru qalbahu qalbigiisa xukxadif inuu yidhahdo ahayd fardiy alfard alfard fardiyata salaad salaadda faradnimadeedii wayucabiru canhu bifardin saasay ku fiicanta lianna wayucabiru canhu meesha oo maxaad maarata waxaa weeyaan meesha uu yidhi meesha xoogaa wax yar ayaa maxaad maarata ku jira meeshan haddayba ugu soo dhacdayba meesha inuu yidhi alawalu anniyatu meeshuu yidhi anniyatu bilqalbi fayuxdiru fii qalbihi ficla salaati waa kow wayucabiru canhu wuxuuna ka cabiraya ficla salaati usalli wuxuu ka cabiraya usalli ayuu ka muxuu ka cabiraya waan tukanaya haddana wayuxduru qalbuhu qalb wayuxduru waa xaadiraya fii qalbihi haddana wayuxduru fiihi iska dhehee fiihi waxaa kusoo xaadiraya qalbiga haddana fardiyata salaati markaasuu wayucabiru canhu faradka wuxuu ka cabirayaa beenfarodeen haddana wayuxdiru fiihi tacyiinahaa saddex arrimoodaa la rabaa hadda xoogaa labada hore asaa kaa qasan marka laakiin sida saxda waa saas wax saas uu dhigayaa ma jiraan miya kankan tusuu dhiga arkay qaar sixi jir inay jiraan u malaynaa maan waa isku mid ka gudub laakiin saas u qabso saas aan kuu sheegay alأwalu aniyatu markaad tidhaahdo biاlqalbi fayuxdiru saddex fayuxdiriyaa lagaa rabaa maratan yuxdiru fii qalbihi ficla الsalaaة wa huwa usalli ayuu qalbiga gashanaya wa maratan yuxdiru fii qalbihi fardiyaة الsalaaة wa yucabiru canhu bifardi miduu ku leeyaha w wayuxdiru fii qalbihi tacyiinahaa wayucabiru canhu duhur cishaa maqrib cisha shantii salaadood midda ay tooqan bay gashanayaan saddexaasa lagaa rabaa hadda waa laba midda waxa meesha ku yaallaa labadiina xataa ma toosna oo laba keliyood haaleed midda kale oo lasaga darsanaya labadii isku go-an midda koowaad iyo midii labada qayb ha faaf isaga go-an marka waa saas wey wayuxdiru fiihi tacyiinaha marka waxaad leedahay anniyatu biqalbi marka tirahdi fa yuxdiru fii qalbihi kor meela koraa la isaga dhigtaa faيxdiru fii qalbi wuxuu kusoo xaadirinayaa ficla salaati waa kow taas waa sax markaasuu wa yucabiru canhu bifardin ma dhici karto ficla salaa markuu qalbiga gashado wa yucabiru canhu bifardin wax dhici kara maaha waa inaad tihahdaa wa yucabiru canhu biusali oo kale biusali waan tukanayaa waa inuu qalbi kusoo xaadirinaya markaas haddaba wuxuu leeya haddana wayuxdiru fiihi wuxuu kusoo xaadirinayaa fardiyata salaa wa yucabiru canhu bifardin haddana saasaad odhanaysaa midda saddexaad wa yuxdiru fiihi tacyiinahaa cayinideedii wa yucabiru canhu tacyiinka wuxuu ka cabirayaa tacyiinka wuxuu ka cabirayaa biالظuhri aw اlcasri aw اlmaqrib aw اlcishaa aw الصubx faidaa xadarat haadihi الثalaaثaةu fii qalbi haddaba saddex kuugu taalla marka labaa kuugu taalla haddii saan hadda loo loo dhihi lahaa faidaa xadarat haadihi alaaatu saddexdan hadday kusoo xaadirto fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa hadday kusoo xaadirto qaala wuxuu leeyahay allaahu akbar qalbiga saddexdiisa ku taagan waa tukanayaa salaad farad ah oo heblo ah qalbiga iyadoo ku jirta yo allaahu akbar leeyahay markaas waa la fahmsoo maa saddexdaas oo qalbiga ku jirta yo allaahu akbar saas oo dhan intaas kuu sheegay faidaa xadarat haadihi alaaatu saddexdan markay xaadirto fii qalbiga ku xaadirto qaala wuxuu yidhaahdaa allahu akbar hayra kaafilin ku mooga kayrkiisa xaalo uu yahay isagoon moogeyn canhaa markuu allah wuxuu leeyahay saddexdii arrin ma mooga qalbiga weli ku jiraan yacni isagoon moogeyn oo qalbiga ku jirto saddexdii arrimood yuu allahu akbar leeyahay faidaa xadarat haadihi alaaatu fii qalbihi haddii ku xaadirto qaala wuxuu yidhahdaa allahu akbar ayra qofku marka horta bal isfiiriyo markaasa la tukanay saas ma yeeshaa waxa alfaadda keliya cilmiga lagama barto tadbiiqaan rabaa tadbiiq inaad tadbiiqsid saaladda markaad tukanaysid sidaana ma yeeshaa isweydii saddexaasu qalbigaa ku jirta ma tukataa mase allahu bara iska tiradaa waa iska socotaa allahu bara iska soco ma suurtoobayso hayra kaafilin ku moog kayrkiisa xaalowya isagoon moogeyn waxa uu sheegayo aan halmansanin oo moogeyn ayuu allahu bar leeyahay buu ku yidhi hayra kaafilin kumuu qayrkiisa xaal canha alaaadii kumuu qayrkiisagu ah wayaziidu waa ziyaada istixdaarahaa soo xaadirsigeedii ma'muuman salaada soo xaadirsigeedii inuu tukado salaadii soo xaadirsigeedinaya ma'muuman in kaana jamaaca hadduu jamaaca ku tukanayana hadduu imaam uu leeyahay oo ma'muum uu yahay oo muqtadi uu yahay waa inuu yidhaahdaa oo weliba saddexaas oo ku daraa buu ku yidhi wayaziid waa ziyaada istixdaarahaa saddexda soo xadirsigeedii istixdaarahaa macmuuman isagoo ma'muum ah ma'muuman xaalo aan ahay welibana ayaan tukanayaa buu leeyahay in kaana jamaaca fii in kaana jamaacata jamaaca hadduu ku tukanayo yacni haddii fii jamaacatin hadduu ku tukanayo hadduu keligii yaana saddexdii a kugu filan saddexdii hadday tahay haddii keligiis uu tukanayo saddexdii arrimood a kugu filan haddii uu ma'muum yahayna waa inuu yidhaahdaa oo ninkaasna aan ku dayanayo aan salaadiina ninkaas shardi maaha jamaacadana la tukanaya ama hebel aan ku dayanaya miduu yidhaahdo laakiin hebel aan ku dayanaa waa laska waa waa la yska ilaaliyaa lianna maxaa dhacay hadduu hebelkii noqon waayo hebelkii hadduu noqon waayo hadhow ee nin kale noqdo eberay noqonaysaa haddaad tiraa hebel aan ku dayanaya haddaad tiraa waxaa kaaga filan imaamkaan ku dayanaya ayankaana kow doona ha ahad imaamkuya taasa kuu fiican inaad tiraahdo yacnii imaamkaan ku dayanaya qalbigaaga aad ka dhahdo marka wayaziidu istixdaarahaa soo xaadirsigeedii ayuu ziyaadinayaa ma'muuman ayuu ku ziyaadinayaa in kaana jamaacatan jamaacaduu ku tukanaya الثاني شhardiga labaadna تكبير الإحrاam تكبيرaة الإحrاam waa تكبيرaة إحrاamk وhiy تكبيرaة إحrاamkuna الله أكبر الله أكبر الثالث midka saddexaadna قراءaة الفاaتiحaةi فاaتixada akrinteedi w في القياam istaaga lagu akriyo hadda adoo taagan maxaa sukaa waafaqay adoo taagan iyo niyadii iyo allah mar saddexdaasi waa hal mar saddexdooda waxaa rabaa hal mar inay wada dhacaan waa taagan tahay niyadii oo dhan waa soo xasilsatay allahu akbarna waa dhahday bas saddexaas inay halkaas kugu kulmaan rabaa marka waa aلثالث maska saddexaadna qراءaة الفاatixati faatixada akrinteeda weyaan fi lqiyaami istaagga lagu akriyo faatixadii oo istaagga lagu akriyo adoo taagan ayaad faatixada akrinaysaa araabic midka rukniga afaraadna alqiyaamu istaag in qadara hadduu awoodo hadduu awoodo istaag yani waa istaag ku tukadaa salaada meelaha istaaga ragcooyinka istaagga lagu tukado waa inuu istaagnaadaa awoodi kara inuu fadhi ku tukado maya araabic alqiyaamu istaag in qadara hadduu awoodayo walow bixablin xarig ba ku istaago aw muciinin walow bimuciinin mid u kaalmeeya ku u kaalmeeyaba ha ku istaago yani maxaa loola jeedaa marka uu istaagayo waxa weeyaan waa in xataa hadduu awoodi karo inuu xarig qabsado ama tiir qabsado oo tiirka ku istaago tiirka ku istaagaya maha fadhi isaga tuko kursi isaga tuko ma aha markaa finayso hadduu heli karo ama wuxuu heli karaa qof u heegan ah oo istaajiya walow bimuciinin aw bixablin xarig hadduu ku haba ku istaago ku u kaalmeeyo istaajiya xataa hadduu helayo waa salaadeena fii salaati alfardi salaada faradka ah istaag inuu ku tukadaa alqiyaam istaag wey in qadara hadduu awoodo walow bixablin xarigba ha ku istaago aw muciinin ama may waxaa tira walow bixablin eh, xarigba haku awoodo yani istaagga haba awoodo xarigka qabsashadiisu haku awoodo aw muciinin bimuciinin mid u kaalmeeyaba haku awoodo fii salaati alfardi waa salaati salaada istaaga laga maarmaanka u tahay waa fii salaati fard amaa salaad sunnada ah adoo meel yar aysan ku xanuuneyn aad fadhi isagaa tukan kartaa meel ku anuun salaadda sunnada markay tahay meel ku xanuun iyadoon jirin yaad fadhi ku tukan kartaa waa mar haddii salaaddu maxay sunno tahay alkhaamis midka shanaadna alruknu alkhaamis alrukuuc rukuuci wey rukuuc rukniga shanaad muxuu yahay waa rukuuc rukuuc muxuu ku xasilayaa muxuu rukuuc ku noqonayaa bian yanxaniya waa inuu iisho min gayri irkhaa'i rukbatayhi labadii jilbood raaricintooda la'aantoodii inuu iisho xataa tanaala ilaa ay gaarto raaxatahu labadiisa calcalood rukbatayhi labadiisa jilb ninkii qofku waa u taagnaa saasaa u taagneed adoo taaganoo saas shaakhis u oo saa u taagan ayaa haddaba waa inaad soo ruko soo iishaa iilashadu waa hortaadoo saa loo soo iisho horeyaa saa ugu soo leexanay waa soo iilatay iilashadii waa sii wadaysaa ilaa labadaada calcalood ay gaari karaan labadaada jilib ilaa labadaada calcalood he labadaada jilib ay gaari karaan waa soo iilatay ilaa labadaada calcalood ay gaari karaan labadaada jilib maxaa la diidayaa inxinaaca la rabaa ee lama rabo yacni labada dhinacan hadda saan u dhahdo lama rabo kaan haddaa saan u dhahdo lama rabo gadaal iso midna lama rabo horay horay waa inuu qofku oo usoo lexda oo usoo isha ilaaha waa sii wadaya labadiisa calcalood labada jilib ay gaari karaan bian yanxaniya rukuucu wuxuu ku xasilaya bian yanxaniya inuu iisho min hayri irkhaa'i rugbatayhi labada jilib raaricintooda laantooda isagoon labada jilib raaricin yacni lama rabo inuu labada jilib raariciyo iyaga oo yacni sidii qof fariisaa ma arkinu inuu saan yidha labada jilibaa saan hoos aadaya lama rabo labada jilib inay sugan yihin labadaa cagood inay sugan yihiinaa la rabaa ayagoo sugan oon meelna aan u dhaqaaqin oo labada julibana aysan hoos aadin oo hoos aan u fadhiisan hoos inaa u fadhiista lama ogola adoo taagan dhabarkaa la rabaa inaad soo leexiso maxaa la rabaa dhabarkii inaad soo leexiso bian yanxaniya waaba inuu iisho min hayri irkhaa'i rukbatayhi labis jilib raaricintooda la-aantood inuu soo isho xataa tanaala ilaa ay gaarto raaxatahu labisa calcalood rukbatay ay gaaraan asaadis midka lixaadna rugniga lixaad aumaaninatu xasilad weeyaanoo fiihi fi rukuuci lagu xasilo rukuucda waa in lagu xasilo maxaa xasilkaa la yidhaahdaa waa horan u soo marnay kitaabkii horan ku soo marnay bian tanfasila waa inay soocanto xarakatu huwiyihi hoobadkiisa yani dhaqaaqidiisii can xarakati rafcihi kornoqodkiisa dhaqaaqiisa waa inay ka soocanto wa taskuna waa inay xasisho acdaahu xubnihiisii kulluhaa dhammaanteedi maxaa loo jeeda dumaaniina maxaa la yidhahdaa sow hadda maadan soo raarin sow ma soo rukuucin waa soo intaad soo dhaqaaqdaad soo rukuucda hadhowna waad laabanaysaa laba dhaqaaq soo maaha midna hoos midna kor labadaas inay kala socmaan al maxaa la diidayaa sanatin sanatin waa tira sanatin isla markii waa laabata waa inay kala socmaan labadooda maxay ku kala socmayaan waa soo re waa soo rukuucday xoogaa sidaan ahaw markaas xoogaa saan ahaatay oo soo rukuucsanaatay kabacdi haddaba laabo kabacdi laabo bian yanxa marka wuxuu yidhi aطmaaniinatu fiih bian tanfasila waaba inay soocanto ayaad leedahay xarakatu huwiyihi hoobashadiisa dhaqaaqaydii inay soocanto can xarakati rafcihi kornoqodkiisa xarag dhaqaaqiisa waa inuu ka socmo labada dhaqaaqa kale soocmaya wa taskuna waa inay xasisho acdaa'uhu xubnihiisii kulluhaa dhammaantood ay xasilaan asaabic midka toddobaadna alictidaal wey waa ictidaal asaabic alictidaal ictidaalku muxuu yahay waa toosnaan ictidaal macanihiisu toosnaan wey so u toosaya samic allahu baa tiri waa istaagta madaxa madaxa koordhad qaada markaa saaraad noqotay waa toos inaad lee inaad leexsan tahay lama arko hore iyo dhinac iyo gadaal midna uma leexsanaan karta inaad saa toos noqotaa rabaa maxaa la diidaya sida qolooyin qaar dadka tukada wuxuu leeya samic allah markuu idhahdo saanu sii ahaanaya muxuu usii deergaroba in hoos sii aado saanu isagoo kale buuka buukaysan usaan ahaana wuxuu rabaa inuu hore usii socdo usii shalwado marka waa noocaas lama ogola maxaa la rabaa inuu toosan yahay ictidaal macaanadu waa toosnaan haddii la waayo waa eber marka alictidaalu toosnaan weeyaan bian yamtasiba waa inuu toosnaado waa inuu toosnaado qaa'iman xaaluya ku taagan isagoo saas muntasibku waa qofka saan u toosan bian yantasiba qaa'ima markaas saan markuu soo gacmaha hadda wuxuu ka hadlaya waa waa waa arkaantii hadda ka hadli ma sunan iyo midna ka hadli maayo waa inta lagama maarmaanka aho wa biduunihaa laa tasixu salaatu sunan badan ayaa ku jirta meeshan kutubta kalena insha allah uu tegaynaa ayaa ka soxo haba isku daari athaamin aطumaaniinatu xasil weeyaan wa fiihi filاctidaal oo ku xasilo ictidaalka inuu qofku ku xasilo markuu ictidaalo muxuu samaynayaa ictidaalki waa ku xasilaya cabaar awlanu kuu sheegay maxaa la yidhaha xasilidna bian tanfasila xarakatu hawiyihi can xarakati rafcihi xarakadii oo sohoobadka iyo midda kornoqoshadu waa inay kala socmaan waa sidii marka tii oo kale way tanna hadda samic allahu soosoma soo ma istaagin haddana hoos ma aadi rabtid waa inay kala socmaan wa taskuuna acdaa'uhu kulluhaa xubnihiisoo dhanna ay xasilaan waayahay marka tii u sidii oo kale u odhanaysaa aلثaamin aطmaaniinatu xasl way fiihi fi الاctidaal kama dakarnaa wasaan soo sheegnay fi rukuuci ku soo sheegnay الtaasic midda sagaalaadna الsujuud الأwal waa sujuudi hore muxuu yahay الsujuud الأwal sujuudi hore maxaa sujuud maxaa sujuud la yidhahdaa see loo sujuudayaa hadduu ku barayaa bian yadaca waa inuu dejiyo jabhatahu jabhadiisa wejigiisa inuu dejiyo makشhuufatan xaalo ay tahay tu la fayday calىa meesha makaanu tukankiisa inuu ku dejiyo mutaxaamilan xaaloya mid isqaadaya isku xambaaraya calayhaa sujuuda dusheeda isku xambaaraya qaliilan taxaamulan qaliilan isku xambaarid yar calىa gayri mutaxarikin mid dhaqadhaqaaqaya kayrkiina uu ku sujuudo raafican xaaloya mid kor yeelaya cajiizatow qaar wamaa xawlaha wixii gaararkiisa calaa mankibi uu ka kor yeelayo wayadayhi calaa yadayhi wa ra'sihi calaa ra'sihi wa bian yadaca inuu dejiyo juz-an juskaasoo min kullin mid kasta ka mid aho min rukbatay labada jilib wa min baadini asaabici kulli rijlin maa sha allah si fiican intii laga rabay sujuuddii si fiican kuugu sheegay wuxuu yidhi rugniga sagaalaad waa sujuudda hore sujuudda hore waxay ku imanaysaa buu yidhi wejigiisa oo faydan oo wax haba yaraatee maro aysan saas ku ahayn maro aysan ku aadanayn wax ku aadan aysan jirin waa inuu dejiyo inuu dhigo iyadoo faydan meesha uu ku tukanayey waa inuu dhigo wejigiisuu dhigaya saaraya meeshuu ku tukanaya welibana saarid khafiifa ah lamroo saas loo saaraye mutaxaamilan isagoo isku xambaaraya maxaa loo jeedaa waxoogaa cadaadis oo saaraya waxoogaa yaroo ku riixaya taxaamulan qaliilan yidhi xoogaa yar mani kusii maayo ku riixi maayo madaxa ku ku maxaalkii wejiga ku ku ku xogi maayo meeshuu ku sujuudayo waa saaraya in yaruu ku riixaya in yar waxaa la rabaa in culayska madaxu gaaro meesha uu ku sujuudayo culayska madaxu inuu gaaro meeshuu ku sujuudayo bisaa la rabaa xoogayusaan dhahaya marka in yar mhm. mutaxaamilan isagoo isku xambaaraya calayhaa yacni jabhadii isagoo isku isku xambaaraya qaliilan qaliilan taxaamulan qaliilan wey calaa gayri mutaxarikin mid dhaqadhaqaaqaya kayrkiisina oo ku dul sujuudo wejiga oo dejiyo calaa gayri mutaxarikin meesha laakiin wax oo dhaqdhaqaaqaya inuu ku dul dejiyo shay dhaqdhaqaaqaya bitaxarukihi bixarakatihi dhaqaaq asagoo dhaqaaqaya shay la dhaqdhaqaaqaya lama ogola oo maalan waxaa ka mid oo kale joodariga oo kale marka mormod bismiga waa soo kacaya meeshii ama waxa weeyaan waa shay dhaqdhaqaaqaya oo kale oo baalkii maxaa la yidhahdaa wax oo yacni markuu ku sujuudo si noqona hadhow markuu soo soo kacana si kale noqonaya calaa mu hayri mutaxarim waxaa kaloo soo gelaya maradiisa ayaa soo gelaysa xataa maradaadan oo adigu ku raacaysa oo kula imaanaysa oo saan kula dhehaysa aada dhigatay markaasaad kudursi hadhowa waad qaadatay hadhowna waa timid taasoo kale soo gelaysa taas ayaa soo gelaysa calaa hayri mutaxarikin yacni bixarakatihi dhaqaaqaysa mid ku dhaqaaqaya dhaqaaqiisa mid ku dhaqaaqayana waa inuusan ku dul sujuudin waa calaa hayri mutaxarikin wejiga waa inuu dhigo calaa hayri mutaxarikin mid dhaqaaqaya kayrkiisi dushiisa raafican weliba asagoo kor yeelaya cajizdow qaar dambeedkiisa qaarkiisa dambe cajizadu waa qaarkaaga dambaa qaar dambeedkaaga oo duburka iyo waxa gaararkiisa ah raafican isagoo kor yeeliyo qaarkiisa dambe qaarka dambe yacnii oo waxaa loo jeedaa laakiin oo luguhu iyo kuma jiraan waxaa loo jeedaa yacni maxaad maaratay waa dabada iyo agaarkeeda cajiizatahu wamaa xawlahaa calaa mankibayhi labadiisa garab isagoo ka saro marinaya oo ka korraysiinaya wa yadayhi wa calaa yadayhi labada gacmood labada gacmoodna dhulkayba ku yaallaan qaarkaagii dambaad koreeya wa yadayhi wa ra'si wa calaa ra'si iyo madaxiisa madaxiisiina qaarka dambe waa inuu kor mariya isagana intaasuu ku xasilayaa marka wuxuu yidhi الsujuud الأول بأn yadaca waa inuu dejiyo jabhatahu jabhadiisa makshuufatan xaalay tahay mid la fayday calىa musalaahu meesha uu ku tukanayo uu dusheeda ku dejiyey mutaxaamilan isagoo isxambaaraya oo isku qaadaya calayhaa meesha ku tukanayo caleyha calaa jabhati dheh qaliilan taxaamulan qaliila calaa hayri mutaxarikin mid dhaqaaqaya hayrkiisina oo ku dul sujoodo raafican xaalayo midkood yeelaya cajiizata qaab dambeedkiisa wamaa xawlahayo waxa gaararkiisa ah cajiizada gaararkeed ahaaday calaa mankibihi labadiisa garab dushoodii uu ka kor yeelo wayadihii labadiisa gacmood uu kor yeelayo wa ra'sihi madaxiisa uu ka kor yeelayo wuxuu kaloo ku xasilayaa waa bian yadaca inuu dejiyo inuuna dejiyo juzan qayb oo min kullin mid kas ka ah. maxaa lagu sheegay wejigii lagu sheegay mugta wejigii meel dhiga marka isaga lagu sheegay min kullin mid kas ah, min rukbatahi labadiisa jilibna qayb ka inuu dhulka dhigo waa saddex haystaa labadii jilib iyo wejigii saddex wey wa min baadini asaabici kulli rijlin w inuu yidhahda ahayd yacni maxaa la yidhahdaa wa min baaطini asaabici yadayhi inuu yidhaahdo labadiisa gacmood farahoo waxaa tidhahda wamin kafayhi inuu yihahda wamin kafayhi inuu yidhahda wamin kafayhi inuu yidhaahdo saasaa kasii ficna sidaan hadda uu yidhi tana qalad maaha nusqo oo qalada ah. t tii hore o kale ma aha tii hore qalad yara ku jiray laakiin tan qalad kuma jiro laakiin sida fiican tacbiirka inuu yeelo waban yadac ilaa toddoba meeloodaa laga raa acdaau sujuudi maxaan kusoo marnay sabcatu soo maanaan soo marin si sabcaday kugu dhammaystirto weji waa soo sheegtay bian yadac jabhatahu awalba ku yidhi waa kow wa bian yadaca juz-an min kullin mid kasta oo min rukbatayhi iyo wa min kafayhi iyo wa min baadini asaabici kulli rijlin far lug kasta oo labada lugood ka mid a ah, faraheeda baadhinkeeda shanta farood ee lugaha yacnii shanta farood ee lugaha far kasta baadhinkeed inuu dhulka qaar waxaa jira laakiin dadka is u gaariin faruhu islama eka qaar waxaa jira si kastoo yeelaan farahooda luguhu aysan gaari karin dhulka oo qasab ay kor u qaadmayso kaas looma haystaad waa khilqi kaasi kaasi waa arrin khilqiga ma loo haysto kaas laakiin qofku ay gaari karaan oo shanta farood ee lugaha ay baadhinkooda saa u dhigi karaan waa inuu saas u dhigaa waayahay wabian yadacaad leeda waa inuu dejiyo wuxuu ku xasilaya inuu dejiyo juz-an qayb inuu dejiyo wa min kullin mid kas ka mida ah. wa min rukbatay labada jilib ka mida ah. wa min baadini asaabici kulli rijlin wa min kafayh iyo labisa calcalood alcaashir midka tobnaadna addumaaniinatu xasil weye fiihi kamaa rukuuci tiyaa lagugu xawad midda rukuuci markaad fahamto dumaaniin kasta waad fahamtay dumaaniin kasta waad fahamtay waayahay alxaadi cashar ka koob iyo tobnaadna aljuluusu fadhi weeyaan bayna sajdatayni laba sujuud dhexdood oo la fadhiisto bian yan muxuu ku xasilayaa fadhigaasina wayaxsulu haada aljuluusu bian yantasiba inuu toosnaado jaalisa asagoo fadhi inuu toosnaado inuu qotomo intisaabku waa qotomid san loo qotomo inuu qotomo isagoo fadhiya yacni inuu toosnaado isagoo fadhiya bian yantasiba inuu toosnaado jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya isagoo fadhiya inuu toosnaado maxaa la diidayaa isagoo saan oo dhex lama ogola bian yantasib inuu toosnaado jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya الثاني caشhaر ka labiyo tobnaadna aطmaaniinatu xasil weeyaanoo fiihi fadhigaas dhexdiisa uu ku xasilo kamaa dakarnaa fi الrukuuc طmaaniin o dhan waa isleedahay iyado طmaaniin oo dhan waa isleedahay الثالث caشhaر midka saddexiyo tobnaad الsujuud الثaanي sujuudda labaad wey mila sujuud الأول sujuudkii hore oo kale isagoo ah الsujuud الثaanي mila sujuud الأول sujuuddii hore oo kale xaalo u yahay sujuudkaasi fii maa kii kula mid ah mara maray fiihi sujuudkaas ku soo maray wax alla wixii sujuuddaas ku soo martay oo kale isagoo ah sidii wixii oo dhan wax alla wixii ku xasilaysa الsujuud الأول muxuu yidhi bian yadaca ilىa aakhirihi ilaa maxaad maaratay wixii o dhan waa kuu wadi jiraan intii o dhan waa kuu wadi jirta aلثالث الrukن الثالث caشhaر rukniga saddexiyo tobnaad الsujuud الثaanي sujuudka labaad wey mila sujuud mila sujuud الأwali sujuudkii hore kii hore sujuudkiisii ruknigii hore sujuudkiisii maxaa tiraa sujuudkii hore oo kale isagoo ah sujuudkaas labaad fii maakii kula mid ah mara maray fiihi fi sujuud اlawali kusoo maray wax alla wixii sujuudda hore kusoo maray oo dhan oo taswiirka iyo wax walba way wadataa araabic cashar kan afariyo tobnaadna rugn afar adumaanayna taxasubka fiihi fi sujuud اhaaniy lagu xasilo kamaa dakarnaa saan sheegnay fi rukuuc tiyaa lagu xawida alkhaamis cashar aljuluus fadhigii wey juluuska alakhiiro ee dambe muntasiban xaalo yahay mid qotomo fadhiya aljuluusu fadhi weeyaan juluuska alakhiiro ee dambe muntasiban xaalo yahay mid toosan uu fadhiisto asaadis cashar ka lixiyo tobnaadna qira'aةu tashahudi tashahudka oo la aqriyo weeyaan fiihi fii dalika اljuluus fadhigaas oo kaasa oo tashahudkii lagu aqriyo tashahudkii maxay lagu aqriyo tashahudkiina waad waad taqaanaa asaabic cashar ataxiyaatudi ataxiyaatudi wey asaabic cashar الصلاaة عalى النبي nabiga lagu salyo weeyaan salى الlaهu عaليه wasaلم baعda تashahudi tashahudka gadaalkiis oo lagu salya nabiga sala allahu calayhi wasalam fi lqucuudi fadhiga dhexdiisa lagula adoo fadhiya aad kula saliisa wa aqaluhaa inta ugu yaarna allahuma salli calaa muxamadin wey athaamin cashar midka sideed iyo tobnaadna assalaamu salaam weeyaan bacdahaa bada bacda asalaati cala nabiy sala allahu alay wasalam fi lqucuudi fadhiga dhexdiisana fadhiga dhexdiisana lagu salaamo naqsado adoo fadhiya inaad tidhahdid assalaamu calaykum inaad tidhahdid assalaamu عalaykum inaad tidhahdid assalaamu salaam wey bacdaha bacda الsalaati calى الnabiyi salى الlahu alيه wasalam fi lqucuudi fadhiga dhexdiisana yani lagu salaamo naqsado fadhiga dhexdiisa lagu salaamo naqsado wa aqaluhu aqal salaam salaamkan ugu yaraanta badanna assalaamu calaykum wey waa maxay assalaamu calaykum ataasic cashar rugniga sagaaliyo tobnaadna atartiib waa tartiib isku aadin iyadoo laisku aadiyo aلtartiibu waa tartiibtu waa tan kii hore kusoo maray yaعni waxaa weeyaan anlaa yuqadama cudun calىa cuduna ma ogtahay haddan maxay tahay anlaa yuqadama ruknu calىa ruknin arkaanta saan usoo sheegnay in laisugu xijiyo oo yaعni waxa weya aan mid mid laga hormarinin ban yaأtiya waaba inuu la yimaado hadduu ku wixii dhamaro inuu kusoo gebagabeeyo u fiirso ban yaأtiya waaba inuu la yimaado biniyati niyadii salaaddii o dhan wixii arkaanteedii hadda kusoo khulaasayna oo tartiibsan iyadoo tartiibsan oo murataba ah bian yaatiya waa inuu la yimaado biniyati niyadii waa inuu la yimaado maca atakbiirati takbiirtii la jirkeedii waa inuu niyadii la yimaado oo labada isku xidho uma alfaatixati faatixadii waa inuu la yimaado fi lqiyaami saagidxisi uma arukuuci rukuuci waa inuu la yimaado maca domaaniinatihi domaaniinati la jirkeedii waa inuu la yimaado maca dumaaninatihi rukuuca dumaaninatihi la jirkiisii waa inuu la yimaado uma alictidaali haddana ictidaalkii la yimaado maca dumaaninatihi xasilkiisa la jirkiisa uu la yimaado uma sujuudi اlawali sujuudkii hore uu la yimaado maca dumaaninatihi xasilkiisa la jirkiisa uu la yimaado uma aljuluusi haddana fadhiga uu la yimaado bacdahu yani uma aljuluusi fadhigii haddana uu la yimaado bacdahu bacda الsujuud maca dumaaninati fadhigaas xasilkiisa la jirkiisa oo la yimaado uma sujuudi sujuudi oo la yimaado haddana sujuudka aلثaani ee labaad maca طmaaniinati xasalkiisa la jirkiisa oo la yimaado fahada tartiibu awali kuli ragcatin ragco kasta tartiibu awali ragcatin dheh fahada tartiibu awali ragcatin ragcada ugu horeysa tartiibkeedii weeyaan kani kani muxuu yahay ragcada ugu horeysa tartiibkeedii wey uma yaati waa imaanaya bibaaqi ragcaati ragcooyinka inta soo hartay milahaa ragcadan oo kale iyadoo ah uma yaati wuu imanaya qofka tukanayay baa imanaya bibaaqi ragcati la imanaya milahaa tan oo kale iyado ah ragcadan o kale iyado ah ilaa annahu laakiin laa yaati ma imaanayo fiiha fi rakcaati albaaqiya ragcooyinka soo haray la imaan maayo binniyati niyadii sooma cusba ragco walba ragcada ugu horreysa bisay niyadu khaas ku tahay ilaa annahu laakiin laa yaati ma imaanayo fiiha yani fi rakcaati albaaqiya binniyati la imaan maayo takbiirat alixraam la imaan maayo faidaa tamat hadday dhammaystirnto rakacaatu fardihi faradkiisa ragcooyinkiisii hadday dha hadday saddex tahay hadday laba tahay hadday afar tahay salaadaha ilaa sidaasee faidaa tamat hadday dhammaystiranto rakacaatu fardihi faradkiisa ragcooyinkiisa hadday dhammaadaan jaalasa wuu fadhiista aljuluus alakhiir fadhiga ugu dambeeye waa ku hadda kusoo sheegay uma qara'a tashahuda tashahudkuu akhriyaa fiihi fadhigaas ku akhriyaa uma salla cala اnabiy nabigu ku salinaya sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu idhahdaa allahuma salli calaa maxamedin waa inta ugu yareede uma qaala wuxuu ihahdaa assalaamu calaykum muxuu ihahdaa assalaamu calaykum halkaas wuxuu kuusoo kuusoo khulaaseeyey wixii awal uu kuusoo faahfaahiyo hadda kuusoo khulaasey iyadoo khulaaso ah ayuu ku siiyey saas ma loo fahmay arkaanu salaati alaa qsam halkiisa joog wallah subxana wa taala